رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وهو saalixiinkii ayaan ku dhex jirnay baabu alxafi cala xuduud aljamaca fi asubxi waalcishaa waxaynu gelaynaa baab lagu magacaabo guuraadin laysku guuraadiyo oo dadka lagu tirtirsiiyo in jamaacada la xaadiro salaada subax iyo salaada cishaa'iga ah macnaha salaadaha oo dhan ayaa jamaacan lagu xafidayaa labadan salaadood oo jamaaca lagu xafidana waa in xoog loogu sii tirtirsiiyo dadka say markaa ugu dadaalaan waayo qofka salaad subax iyo salaad cisho jamaaco aaday salaadaha kale waa uslay ahay can cuhmaan ibni cafaan radia allaahu canhu qaalo wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu dhahayo man salla alcishaaa qofkii cishaa iyo ku tukada fii jamaacatin jamaaco qofkii salaada ku tukada cishaa iyo jamaaco faka'nnamaa waa sidii asagoo qaama istaagay nisfa alleyli habeenka nuskiisa qof habeenka nuskiisa qiyaam u taagnaa oo kale ayuu lamid yahay waman salla subxa qofkii salaada subax ku tukada fii jamaacatin jamaacana faka'annamaa salla alleyla kullah waa qof habeenkii oo dhan tukaday ayuu markaa lamid yahay qof habeenkii oo dhan tukaday ayuu markaa la mid yahay salaada cishaa'iga haddaad jamaaca ku tukato fadli ahaan waxaa lagu siinayaa nin habeenka miskiisa salaad qiyaama u taagnaa oo kale haddii haddana aad ku sii darto salaadda subxeed inaad u toosto jamaacada ka qayb gashood masaajid ka tagtana waaba sidii adigoo habeenkaasoo dhan taagnaa rawaahu muslim wa fii riwaayatin waxay ahayd can cuhmaan bni cafaan qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi man shahida alcishaaa fii jamaacatin jamaaca uga qayb galoo jamaaca ku tukada kaana lahu wuxuu ila u sugnaanayuu leeyahay qiyaamu nisfi laylatin habeen nuskiisa istaagiisa oo kale waman qofkii sallaa tukada alcishaaa salaada cisho iyo walfajara salaada subax fii jamaacatin ku tukadana kaana lahu ka qiyaami layla habeen istaagiisa oo dhanba u sugnaaday qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanu saxiix saa darteed baa xadiidku wuxuu bishaaro cadiima siinayaa dadka jamaacada uga qayb gala salaada subxeed iyo salaada cishaa'iga can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi low yaclamuun hadday ogaan lahaa ayuun dadka maa fi salaadda catamada salaada jilmaalkee iyo wasubxi salaadda subax fadliga iyo wanaagga ku jira la aatayhana way imaan lahaayeen way ka soo qaybgeli lahaayeen walow xadwan gurguurashada ha ku yimaadaani muttafaqun calayhi waqad sabaqa bituulii xadiiska asagoo dheer ayuu markaa noo soo hormaray abii hurayra wuxuu leeyahay rasuulkii alla sala allaahu calayhi wasalam ayaa wuxuu yidhi dadku hadday ogaan lahaayeen salaadda catamada lagu magacaabo waa salaada cishaa'igee xadiid laakiin rasuulka uu ku yidhi acraabtii reerbaadiyaalku yaysan idinkaga qaalib noqon salaadda cisho catamay dhahaana idinku catamaha dhahaan waa salaadda geelmaalkee haddii nebigu intuu wax diido haddana uu sameeyo ama uu yidhaahdo waa mihdi jaa'is ah waa la yidhaahdaa bacdamaa nabiga uuran yahay bacdamaa uu yimi dembi aha laakiin waa wax laga fiican yahay xataa waa salaada cisho waayo iyo salaadda subax la aatayhumaa way imaan lahaayeen way ka soo qaybgeli lahaayeen walow xabwan gurguurashada ha ku yimaadaani muttafaqun calayhi waqad sabaqa bituulihi xadiiska asagoo dheer ayuu noo soo hormaray wa canhu qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alle wuxuu yidhi laysa salaad ma jirto afqala uga culus cala almunaafiqiin munaafiqiinta korkooda min salaati alfajri salaadda subax iyo walcishaa'i salaada cisho walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fiihina waxa gudahooda ku jiraan la aatowhuna way imaan lahaayeen walow xadwan gurguurashadaha ku yimaadaan ayagoo dirada ku siqayaba ha yimaadaaneen way ka soo qaybgeli lahaayeen waa laba salaadood oo ay munaafiqiintu inta badan xaadirin waa laba salaadood oo ay munaafiqiintu ku adag tahay waa laba salaadood oo inay butaan ay ku adag tahay wa idaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala waxsasho way u istaagaan yuraa'uuna annaas dadkay istustushaan salaadda duhurka ah iyo salaadda casirka in badan dadka waa la arkaa way ka qayb galaan salaadaas wax mugdi baa lagu dugtaa cishaa'iguna waa mugdi bacdamaa la arkaynin ma xaadiraayaan walow yaclamuuna maa fiihina waxa khayr iyo ajal iyo barakee labadaa salaadood oo jamaaco lagu tukada ku dhex jira hadday ogaan lahaayeen raacatayhumaa walow xabwan ayday birada ku socday imaan lahaayeen muttafaqun calayhi baabu alamru bilas amre ayuu baab u yahay cala asalawaati almaktuubaat salaadaha waajibka ah iyo nahyi lakiid reebid layska reebo si adag laysaga celiyo iyo walwaciidi ashadiid waciid shadiid ah oo aad iyo aad u daranna loo soo jeediyo sii tarkihina ka tegitaankooda in salaadaha shanta ahee waajibaadka laga tago waciid adag baa lagu soo carooroo lagu soo jeediyey waana la reebay oo riibitaan adag iyo waciid daran in laga tago waana lays amray in la ilaaliyo waa salaadaha maktuubaadkee shanta ah qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi xaafiduu ilaaliya cala asalaati salaadaha shanta ah waasalaati alwustaa salaad barxadana ilaaliya wa qaala tacaala fain taabuu hadday towba keenaan wa aqaamuu asalaata salaadda sakadana ay gutaan fakhalluu sabiilahum jidkooda u sii daaya dhaafa oo wax dhibaataha ku samaynin hajrina ay dhiigooda ha hadaadinin hadday ay xoolahooda ha qaadaneen waa hadday tawba keenaan oo ay shirkigu ka soo laabtaan oo ay tawxiidka tiraan salaadana ay oogaan zakadana ay bixiyaan intaasaa maalkooda iyo dhiigooda lagu badbaadinaya can ibni mascuudin qaal sa'altu rasuula allaahi baa weydiiyey ayu alacmaali camalada laqabtakeeda afdalu ugu fadli badan qaala rasuulku wuxuu yidhi alsalaatu calaa waqtiha salaad oo wakhtigeeda lagu tukado qultu waxaan ii humma ayu maxaa ku xiga qaala biru lwaalidayn hooyo iyo aabbee loo baari noqdo qultu waxaan iri humma ayu maxaa ku xiga haddanaa qaala rasuulku wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illaahi jihaad ilaahay jidkiisa lagu jihaado muttafaqun calayhi can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam buniya waa la dhisay alislaamu islaamka waxaa lagu dhisay calaa khamsin shan tiirood shahaadati an laa ilaaha ila allah waa tiirka koowaad waa qiritaan la qiro alla mooyuu alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayey inuusan jirin wa ana muxammadan muxammadna rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay wa iqaami asalaati salaada oo la oogo wa iitaa'i azakaa sakada oo la guto iyo wa xaji ilbeyti beytka oo loo xajiyo in beytka xajka ah la aado iyo wa sawmi ramadaana ramadaan oo la soomo muttafaqun calayhi soonka iyo xajka xajkaa dambeeya oo soonkaa horeeya ina wax tartiibiya kama muuqato saa darteed laakiin xajka gadaal buu jiraa soonkana yuu ka soo horeeyaa wa canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi nebiga umirtu waxaa lay faray oo lay amray an uqaatila annaasa ilaa dadka la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay qiraan an laa ilaaha ila allah illa mooyuu alla kaloo xaqnimo lagu aabudo inuusan jirin wa anna muxammadan muxammedna rasuuluullaahi inuu yahay rasuulkii ilaahay oo wayuqiimu ay hagaajiyaan asalaata salaada oo wayu'tu azakaata zakadana ay gutaan fa idaa bayfalaan oo ay sameeyaan daalikan waxay ilaaliyeen minii xaggayga dimaa'ahum dhiigaggooda iyo amwaalahum maalalkooda ilaa bixaqi alislaami islaamka xaqiisa meeye wixii islaamka xaquu ku yeesha maahana wa xisaabuhum xisaabtoodu inay been tahay iyo inay run tahay inay qalbiga kaga jirto inay cabsi u dhaheen cala allaahi bay saaran tahay ee mar haddii waxaan daahirkooda muujiyaan in la dhibaateeyo dadkaa mamnuuca muttafaqun calayh wa can mucaab qaala wuxuu yidhi bacafanii rasuulu ullaahi rasuulkii allah ii diray ila alyamani yaman xaggeeda faqaala wuxuu ii yidhi innaka adigas mucaadow ta'tii waxaad u tegaysaa qowman qowm oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ah ee fadcuhum ugu yeer ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah alla mooyii alla kaloo xaqnimo lagu aabudaa inaysan jirin wa annii rasuuluullah anigana aan rasuulkii ilaahay ahay dadka dagaalka iyo dilka oon ha ku bilaabin ee marka hore dacwo gaarsiin oo shahaadada tawxiidkaa u sheeg in ilaahay mooyuu alla kale uusan jirin anigana aan rasuul ilaahay ahay fa in ataacuu hadday kaa ateecaan haddii ay kaa maqlaan oo ay ku yeelaan lidaadika arrintaa facallimhum u sheeg oo waxaad bartaa ana allaaha tacaala ilaaha sarreeya iftarada calayhim inuu korkooda ku waajib yeelay khamsa salaawaatin shan salaadood fii kulli yowmin walaylatin habeen iyo maalinba afar iyo labaatankii saacadoodba shan salaadood oo waajib ah inay tukadaan fainhum fain haddii hum ayagu ataacuu ay ateecaanay ku yeelaan oo ay kaa maqlaan lidaalika arrintaa faacallimhum waxaad bartaa ood u sheegtaa ana allaha tacaala ilaaha sarreeya iftarada inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda sadaqatin sadaqo tu'habu laga qaadayo min aqniyaa'ihim taajiriintooda oo faturaddu calaa fuqaraa'ihim faqiiriintooda in lagu celinayo wa wataajiriintoodan baa laga qaadayaa masaakiintoodan baa lagu celin oo nebi daara ku dhisan maayo waxna ku samaysan maayo waa laysku dheelitirayaa oo qoladaana zikaa laga qaadayaa masaakiintaa la siinaa xoolahoodaa daahir ku noqonaya waa ku barakoodayaa kuwaana way ku baahi baxayaan saasaa markaa ay tahay haddii ay kaa yeelaan fa inhum ataacuu lidaalika hadday arrintaa kaa ateecaan oo ay kaa maqlaan oo ah fa iyaaka iska ilaali wa karaa'ima cinwaanihim maalkooda kan u fiican xoolaha kan ugu shilisan oo ugu cayilan oo muufka ugu jira xoolahooda ha kala bixin geela kan ugu samaysanoo ugu cayilan ha ka qaadin lo kan ugu nafisanoo ugu sarraysa ha ka bixinin fa iyaaka ka dhowrso oo iska ilaali wa karaa'imi amwaalihim ama fa iyaaka waxaan kala digayaa adiga iyo wa karaa'imi amwaalihim maalkooda kan u fiican wattaqi ka cabsoo ka gadbo dacyata almadluumi madluumka halaarkiisa qofka la dulmiyo laga dardaran yahay xaraarkiisa iska ilaali fa innahu maxaa yeelay laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab jidaarkiisa iyo ilaahay xijaab uma dhexeeya subxaana wa tacaala weligaa madluub meel u taagay ka carar iska ilaali adi inaad noqoto qofkuu habaaraayo istaa waxaaba laga sii cabsi gelinayaa agtiisa xataa ha istaagin ama yujiibu almudara idaa dacaa wayakshifu asuu wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahun maca allah war yaa ka qaada madluumka la duumiyey iyo kan la dhibaateeyey la tabardareeyey baryahan yaa ka ajiiba markuu tuugo war xumaanta yaa ka fayda war idinka yaa idinka dhigo khulafada al ee arlada ma allah alla kale micigiisa ahaada waa maye ma ilaahu waa ilaah kale micigiisaa waa maya subxaana wa tacaala tacaala allah camaa yaquuluuna culuwan kabiira ilaahay wuu ka sarreeyaa waxay ku hadlayaan sarrayn dheer buu ka sarreeyaa subxaana wa tacaala iska ilaali madluumka habaarkiisa ilaahay hadduu nin madluuma ducaysto amana uu kor u taago rabbi wuxuu ku odhanayaadaanu yidhi la ansurannaka yaa cabdii walow bacda xiin iga sug gargaar wakhti kadibba ha ahaadee xataa kaafir ha noqdo inaad dulmiso waa mamnuuc wax allaala wixii idin dareere idin hor yimaado waa gooni waayo gaalnimadiisa allah u haystee yaa dulmi ku yidhi yaa dulmi ku yidhi ilaah daalimiintan ma jeclo subxaana watacaala dulmigu waa dulumaad maalinta qiyaamo dulmigu ilaah ma jecla oo dadka daalimiinta ah wuxuu u ballanqaaday cadaab adag qof kastoo madluum ka gadbo hareerkiisa fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaabu muttafaqun calayhi wa can jaabir qaala samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay baa maqlay yaquul asagoo dhahaya bayna arajuli ninka baynkiisa iyo wa bayna ashirk shirki waxaa u dhaxeeya iyo walkufri gaalnimada tarkiisa salaad ma ka tegay wixii u dhaxeeyaa sii gaalnimadii ka baxeen dhexdooda way ka baxeen si dareer ah ayuu u galay waa markaa loola jeeda rawaahu muslim wa can buraydata can ilnabiyi qaal alcahdu ballanta alladii baynanaa wa baynahu anaga iyo ayadaa noo dhaxeeya gaaladuu ula jeedaaye alsalaatu waa salaada faman tarakahaa qofkii ka taga faqad kafara wuu kufiyey wuu gaaloobay rawaahu tirmidida xadiidkaa wariye waqaala xadiiثun xasan صaxiix wacan shaqiiq bni cabdillaahi altaabaciy waa min taabica almuttafaqi calaa jalaalatihi weynaantiisii sharaftiisana laysku waafaqay raximah اllahu ilaahay ha u naxariistay qaala wuxuu yidhi kaana asxaabu muxammadin nebi muxamed asxaabtiisu waxay ahaayeen sala allahu calayhi wasalam laa yarayna kuwa aanaan u arkin oo min acmaali camalada ka mid ah tarkuhu ka tegitaankiisa kufrun inuu gaalnimo yahay hayra salaati salaada mooyaane camal ay u arki jireen haddii laga tago in lagu gaaloodayo salaadaas waa ka jirtay rawaahu tirmidi fii kitaabi aliimaan buu ku wariyey biisnaadin saxiix sayd wanaagsan oo markaas saxiixa waa can abi hurayra radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi ina awala maa yuxaasabu waxa ugu horeeyee laga xisaabo bihi maaga alcabdu addoonka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo oo min camalihi camalkiisa salaatuhu waa salaadiisa waxa ugu horeeyey qiyaamo layska xisaabay waa salaada fa in salaxad hadday fiirnaato oo ay hagaagto faqad aflaxa wuu niwaamay wanjaxa najaxay oo guulaystay in fasadad hadday halowdo salaada hadday salaadiisu xumaato faqad khaaba wa khasira wuu hoogay wuuna qasaaray fain taqasa hadday musqaanto min fariidatihi waajibyaalkiisa shay-an wax ay nusqaanaan haddii inta waajibka laga xisaabo nusqaan soo gashaa qaala arabbu rabbi wuxuu oranayaa caza wajal induruu u eeg eegoo u fiirfiiriya una soo daydaya hal licabdii addoonkaygu ma leeyahay oo ma u sugayaa min tatayucin wax sunno ah wax sunno ah bal u soo fiirfiiriya oo fa yukammalu minha loogu kaamil yeelo man taqasa min alfariida wixii waajibka ka miskoomay sunnadaa loogu karayaa uma yakuunu kadibna wuxuu ahaanayaa saa'iru acmaalihi acmaaliaray salaada calaa haada taa korkeeda ay fiicnaanayeen haddiise qofku salaada ku xumaato fariido iyo sunno loogu kabana la waayo ee dhibaatay noqonaysaa salaaddu hadday hagaagto waxa ka soo haray oo dhan ay hagaagayaad ilaahay idinkii hadday salaadda xumaato waxa ka soo haray oo dhan baa u xumaynaya baabu fadli safi alwali safka koowaad fadliga uu leeyahay buu baab u yahay iyo walamri amar lays amra bitmaami sufuufi safafyaalka in la taam yeelo la dhammaystiro alwal ee horeeya iyo wa taswiyatiha in la siiyo iyo wataraasi fiiha in laysku dhaqojiyo salaada markaa laysku dhejiyo safka marka la tukanaayo can jaabir bni samura radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kharaja calayna waxaa korkeeda baxay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa dusheena u soo baxay sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi alaa tas'ala alaa tasufuuna miyaadan u safanaynin kamaa sida oo kamaa sida tasifu almalaa'ikatu malaa'igtu ay u safato cinda rabbihaa rabbigeed agtii malaa'igtu sida markay rabbi u tukanayaan ay u tasbiixsanayaan ay u saftaan miyaadan u safanaynin saxaabadaydiiyey faqulnaa waxaanu ku yaa rasuula allah rasuulkii alleh wa kayfa sideeday tasufu ugu safataa almalaa'ikatu malaa'igtu cinda rabbihaa rabbigeed agtii marka ay rabbigeed caabudayaan sideeday u saftaan malaa'igtu waatay ilaahay ku tilmaamay wasaafaati safa wa inaa lanaxnu saafuuna kuwa ilaahay hortiisa saftaanu nahay ayay yidhaahdeen saa darteed baa la yidhi say u saftaan rabbi markay hortaagan yihiin qaala rasuulku wuxuu yidhi yutimmuuna waxay dhammaystiraan assufuufa alwal safafyaalka koowaad safafyaalka hore ayay kaamilaan wataraasuuna wayna isku dhejiyaan way isku dhagaan fi safi safka oo safka markay ku jiraan safkay saa u isugu ee buuxiyaan safafka hore wayna isku dhedhejiyaan sufuufta reer muslimbaa baa xadiidkaa yeriyey mid baa halkaa taagan maanta kuwaa dhinacaa taagan kuwa lugtiisa qalloocdaa kuwaasaa isku leexinaya dadkii qaar mada la safi karaba hal mar haddaad hore u soo baxa dhahdo haddana aad gabaal u noqda dhahdo marka saddex xanaaqayaaba magrituji salaada imaamyada dad baa badankooda saa darteed baa waxaa la rabaa safafka in la wanaajiyo way noo imaan doontaa safka oo la toosiyo tamima timaami salaa salaada taamnimadeedayda kamid tahayba safka oo dhammaystirnaa sidka oo la buuxiyo sidka oo la toosiyo sidka oo laysku dadajiyo salaadaa ku taarunqotay walaalayaal wa can abi hurayra ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi low yaclamu annaas dadku haddii ay ogaan lahaayeen maa fi mindaadi aadaanka fadliga ku jira iyo wasafi alwali safka koobaad labadaa fadliga iyo wanaagga ku jira haddii ay dadku ogaan lahaayeen uma kabacdu lam yajiduu aysan heleen ilaa an yastahimuu calayhi inay u qorya tuurtaan maahane lastahamuu bay u qorya tuuran lahaayeen muttafaqun calayhi bakhtiyaa nasiib baa lagu kala bixi lahaa kaaga soo horiyey amaa kaaga soo horeeya lagu dagaalami lahaa oo hadday dadku ogaan lahaayeen aadaanka iyo safka hore fadliga ku jira noo aadaan noo aadaan noo abi aadaan noo abi aadaan saasaa maanta taala aadaanka waa soo marnay fadliga weyn uu leeyahay maxaa soo haray safkii hore saf hore mada maqaanba si loo buuxiyo saf horemada jirtada si loo hagaajiyo sidaa darteed baa qofka muslimka ah waxaa la rabaa inuu aad uga taxriisuu ku dadaalo suu safka hore markaa u heli lahaa wallaahi dadku la oga haddiise ay ogaan lahaayeen fadligii qiimaha ku jira kii u soo hormaray iyo ka kale inta la garan garan waayo oy dadku isku qabtaan anaa soo heliyo anaa soo heliyo loo soo qaltamaayo waa bakhtiyaa nasiib iyo qoryotuur lagu kala bixin lahaa taasaa lagu kala saari lahaa wa canhu waa abi hurayre qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi khayru sufuufi rijaali ragga safafyaalkooda kan u khayr badan awaluhaa waa ka u horeeya ragga safafyaalkooda safka horaa u khayr badan ayaa u khayr badan wa kan u shar badanna aakhiruhaa waa kan u dambeeya ragga sufuuftooda kan u dambeeyaa u shar badan wa khayru sufuufi nisaa'i dumarka safufyaalkooda waxaa u khayr badan aakhiruhaa kan u dambeeya ayaa u khayr badan waa safufka dumarka marka la fiiriyo waxaa u khayr badan kan dambe wa sharuhaa awaluhaa kan u horeeyaana u shar badan rawaah muslim baa xadiidkaa weriyey dumarka safkooda waxaa u hayrdaban safka dambe waxaana u shar daban safka hore raggana safka horaa u xar daban waxaana u khar daban safka dambe maxaa laga wadaa waxaa loola jeedaa waa marka dumarka iyo raggu isla tukanayaan amaa haddii dumarkuna gooni yihiin ragguna ay gooni yihiin mar walba safka horaa fadli badan macnuhu waa sidaa laakiin haddii inta safka qaybta horena ay ragu ku tukanayaan qaybta dambena ay dumarku ku tukanayaan waxaa shar badan kan hore dumarka kan dambena wuu khayr badan yahay raggana waxaa shar badan kan dambe waxaana khayr badan kan hore macno weyn baa meesha ku jira walaawal macnaha weyna meesha ku jira waa maxay raggu iyo dumarku in allaala intay dabeebaka ka fog yihiin khayr bay ku dhex jireen ragna intay dumarka fog yihiin khayr bay ku dhex jiraan rag in allaala intay dumar u dhow yihiin shar bay u dhow yihiin dumarna intay rag u dhow yihiin shar bay u dhow yihiin adilka fiiri maxaa loola jeedaa safka hore ee ragga muxuu u khayr batay wuxuu ka fog yahay safka hore ee dumarka waayo safka ugu horeeya ee ragga safka ugu horeeya dumarku way kala fog yihiin kala fogaashaha ay kala fogaadeen bay labadooda ayay ragga ku khayr safka ugu dambeeya ee ragga muxuu ku sharbatay safka ugu soo horeeya dumarkay u dhan yihiin magoda safka dumarka ugu horeeya waxaa u dhow safka ragga ugu dambeeya saasay ragga safkooda dambe u sharbateen safkooda horan ay u khayr dumarka imaam marka gabadha safka hore ku jirta waxay u shardhagatay ninka safka dambe ku jira ay dhowdahay allahu akbar gabadha safka dambe ku jirta maxay u khayr badatay waxay u khayr badatay ninka ugu dambeeye ama safka ragga ugu dambeeye ka fog tahay in allaala inta la kala fog yahay khayriiraad baa ku jira waa fii daafiri sanad walaa wax laga hadlaayo waa dadkii oo tukanaya waa dadkii oo rabbi hortaagan waa dadkii oo samaxo lah waa dadkii raggii dumarkoon isku mashquulaynin ka warramay maanta fadhiga meelaha qaxwada laga cabo biibitooyinka meelahaad ka quraacataan meelaha laga qabeeyo ninka qaarkood ama ragga qaarkood meeshay dumarku fadhiyaan bay u jeceliyahay fadhiistaan rag dumarka qaarkoodna meeshay ragga u dhowyidooda ka helaanba meel kale uguma baxdaba quraacda meel kale qaba ugama baxdo qunuucani kartaba ma u kacuuntayn kartaba asaga mamadu ku cuntayn karaba meel ayna dumar u dhowin waa dhibaato aad iyo aad u weyn saa darteed baa rasuulku wuxuu cabiray ama uu tilmaamay cabir aad iyo aad u qiimo badan in la kala fogaado yaana wacan abi saciid alqudri ana rasuul asxaabi asxaabtiisa ta'ahuran soo buuxiteen way soo baahbaahayaan fa qaala lahum wuxuu ku yiri faqadimuu war soo hormara faatimuu buu igu dayda ani haddaad igu tidaadaan waad i arkaysaan saad u tukanayo waadna igu dayanaysaan marka sidaa darteed baa waxaa la leeyahay rasuulku mar allaala markii uu ku arkay rasuulku mar allaala markuu rasuulku ku arkay sala allahu calayhi wasalam ee uu ku arkay soo baahitaan saxaabadiisa ayuu yiri ii soo hormara saad iigu dayataan walyaqamu bikum ha idinku daydaaneen min bacdakum dadka idinka dambeeya laa yazaalu kama zuulaan laa yazaalu qowmun qowm yata'akharuuna inay dib dhacayaan oo ay ka soo daahayaan salaada xataa yu'akhirahum allah ilaa ilaah uu dib dhiga subxaana wa tacaala salaadaad u soo degdegta dintaadaa laguu soo dedejinayaa inkastoo dib dhacdana waa lagu ta'khiirinayaa rawaa muslim baa xadiidka wariyey wacan abi mascuud qaala kaana rasuulku wuxuu ahaa yamsaxu mid masaxa manaakibanaa garbaheena fi salaati salaada dhexdeeda saasuu u masaxayaa inay isku dhegan yihiin inuu mid soo horeeyo inuu mid dheer yahay asuu eegaya wayaquulu markaasuu dhahay istay istaw walaa takhtalifuu istaw warsinna war ekaada walaa takhtalifuu ha iska hor imaaninu ha iskhilaafin oo fatakhtalifa quluubukum iyo quluubtiinu hadhow iskhilaafto safkuu hagaagi waayo waa dadkoon hagaagin safka haddii la qaleeciyo laba qofood kastoo masaajidka ku jira quluubtabaa kala jeesanaysa markaasaad arkaysaa masaajid dhan inaad ku tukanaysa safkii saf la kala yahay laba qofood oo heshiis ah aan laga dhexhelin qaar qaryaal ku dagaalansan qaar siyaasad ku dagaalsan qaar diin ku dagaalsan qaar ayagoo dhinba dhibaato ka dhex aloosan tiibaa maanta taala intaa waxaa loogu badbaabi karaa la hagaajiyey safka toosiyaduu dhihi jiray istawuu walaa takhtalifuu oo fatakhtalifa quluubukum qalbiyaalkiina ay markaa iskhilaafaan liyaliyan ha igu soo xigsadaano minkum xaggiina ulul axlaam dadka qaangaarka ah kuwa xaaraamtay qaangaaray iyo wamniha kuwa garaadka iyo caqliga leh macnaha kuwa waxgaradka ah waa uma intaa kadibna alladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum say isugu sii kala xigxigaan haddana ha isugu soo xigsadaano dadka qaangaarka ah culimmada dadka xufaadda ah ha ku xigsadaano imaamka dadka ku sii xiga dadka ku sii xiga dadka ku sii xiga macnaha saasaa laysugu xigsadaa ilaa ciyaalka yaryarkay gadaal maraan haweenkuna ay ka sii gadaal maraan saa markaa sameeya saasuu markaa yidhi can abi mascuud radi allaahu canhu qaala kaana rasuulku wuxuu ahaa yamsaxu manaakibana garbaheena mid masaxa fi salaati salaada gudaheeda wayaquul wuxuu odhanaya istawi warsinna oo safka toosiya walaa takhtalifuu ha iskhilaafinin koona inuu horay soo jiro kuweynin gadaal marin safka ha qalqaloociyeen haddow haddaad yeeshaan fatakhtalifa quluubukum qalbiyaalkiina iskhilaafayeen waliyamiiminkum ha igu soo xigsadaan xaggiina ulaxlaami kuwa qaangaarka ah iyo wamiha kuwa garaadkii cilmigii caqliga leh uma aladiina yalinahum uma aladiina yelinahum haddana kuwa kusii xiga haddana sida kusii ilaa ciyaalku ay markaa gabaal maraan rawaahu muslim wa anas qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi sawuu sufuufakum sufufyaalkiina sina ina taswiyata safi safka oo la simo min tamaami salaa wa salaada taamiqushadeedii salaadu inay taam noqoto waa saasafkoo la samay muttafaqun calay wa fii riwaaya faina taswiyatu sufuufi min iqaamati asalaati waa salaada oogitaankeeda wacanhu qaal qimat qimat asalaa salaadii baa la caqimay faaqbala calayna rasuulu ullah rasuulkaa wuxuu nagu soo qaabilay oo nagu soo jeediyey biwajhi wejigiisa wejigiisu saa loogu soo fiiriyey faqaala wuxuu yidhi aqiimuu sufuufakum safaf safafyaalkiina ooga wataraasuu isku dhedhejiya safka fa inii inigu araakum waxaan idinkaga jeedaa oon idinka arkayaa min waraa'i dahrii dhabarkeyga gadaashiisa allahu akbar dhabarkeyga gadaashiisaan idinkaga jeedaa warawaan idin arkaa idinkoo gadaashayda safan ee safafyaalka toosiya qolaa waxay dhan indhaa loogu sameeyey gabaal uu wax ku arko laakiin wax sugan ilaahay ayadiisu diidi mayso nebiga oo horay u sii jooga inuu gabaashiisa wax ka arko subxaana watacaala waddanka waddan iyo qaaradka qaarad wixii dhacaya yaa maanta hortaadaad ka daadanaysaa ayagoo mubaashar ah oo markaa ay dhacayaan waa awoodda bani aadamka fa kayfa ilaahay awooddiisa subxaana wa tacaala inuu nebi moxamed dhabarkiisa wax ka tuso markuu saa usoo geestay ayuu yidhi safafyaalka hagaajiya oo safkiina toosiya oo safka ka dhiga saf toosan waayo waxaan idinkaga jeedaa dhabarkayga gadaashiisa buu yidhi rasuulka sal alla calayh wasalam dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkayaa rawaahu buqaari bilafdii buu wariyey wa muslimu bimacnaa macnihiisa wa fii riwaaya bukhaari waxaa wahay wa kaana axadunaa midkeen wuxuu ahaa yansiqu mid ku dhejiya mankibahu garabkiisa bimankibi saaxibihi saaxiibkiisa garabkiisa waqadamahu biqadamihi gomadiisana gomadiisuu ku dhejin jiray maanta dad badan markaad u dhawaata ah, kaa durqa wabusikan waa kaasii socdaa ilaa laga yaaba in albaabkan sababkiisa ka baxada walciyaadu billah saa darteed baa waxaa la rabaa inay dadku isqadsadaan iskuna ogaan shaydaankana meel iyo darafna marka aan loo samaynin iyo meeluu markaa ka soo baxo can nucmaan ibni bashiir radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulllahi rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam ayaan maqlay buu yidhi eh, eh, eh, samictu rasuula allahi yaquul asagoo dhahaya rasuulkii ilaahay asagoo dhahaya ayaan maqlay latasawunna waad sinaysaan sufuufakum safafyaalkiina ow layukhaalifanna allah ama ilaah wuxuu isku khilaafayaa uu iska horkeenayaa bayna wujuuhikum wejiyaalkiina muttafaqun calayhi wafii riwaaya limuslim ana rasuula allahi kaana yusayi sufuufana safafyaalkiinuu simisini jiray xataa intii ka'ananaa aada moodo yusayi biha inuu ku simay safkasuu u toosan yahay alqibaaxa qoriga ganuunka ganuunka qorigiisa aad buu u toosan yahay xataa ra'aa ilaa u arkay nebigu anaa anagu qad caqalnaa canhu inaan ka fahmay inaan ka baranay ayuu u malay uma kharaja wuu soo baxay yooman maalinoo wuxuu isiri waxbaha safin way barteen abuu ku tukanayay uu galay xataa kaada ilaa uu sigay ama uu u dhowaaday yukabiru inuu kibaarsado fara'aa rajul nin buu arkay ninkaasoo baadiyan sadruhu laabtiisu ay bannaan ku soo baxsan tahay waa hal nin keliya min safi buu ka soo baxsanaa faqaala wuxuu dhahay cibaad allah ilaahay addoomadiisii latusawirna waad samaysaan sufuufakum safafyaalkiina ow amase ayuu yidhi layukhaalifanna allah ilaah wuxuu khilaafayaa uu iska horkeenayaa bayna wujuuhikum wejiyaalkiina mid mid fiirin karaa malaha mid kastaa ka kale lacanadayaa mid kastaa ka kale necbahi mid kastaa ka kale ayuu mataqaanaa hoosta wax uga hayaa dhibaatadaasaa markaa imaanaysaa safafyaalka hala simo marka la tukanayo safka hala toosiyo markaaniidatukanayo ilah waxaan ka baranayo xaqiiyo uma suxuufta saytaan caawa naga dhigo ilah wajihaadkeen isma khilaafiyo dad maxaduubka gacan ka dhexeeya ilaaha naga dhigo ummadda kala jeejeysan ilaah isku soo jeediyo ummaddaa isnacad ilaaha isjeclaysiiyo ummaddaa kala fogaata allah isku soo dhoweeyo ilaa xataa xataa hanawafajiya bilaahi towfiiq allahu subxaana watacaala aclam